gelingelin ka daran kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa habeen arbacaa khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku beegantahay tahay soddonka bisha sideedaad labaatansdeylabaatanqodobada barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsa cabdi bare oo si adag oola hadlay ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka shabeelaha dhexe kuwaas oo dagaal kula jira dhaqaaqa al-shabaab ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale dardaaran u jeediyay guud ahaan ciidankii halkaasi ku sugnaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka hadlay hadalhayn saacadihii lasoo dhaafay ka dhalatay horjooga ka tirsanaa dhaqdhaqaaq al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda qodobada sidoo kale barnaamijkeenna caawan kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona siyaasiyiin hore oo ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee lagula jiro ka soconaya gobolada dalka soomaaliya iyagoo bogaadiyay dagaalkaasi in lagu garab istaagay ciidamada waxayna sidoo kale ka digeen in la siyaasadeeyo qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan iyo waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan sugaantaasi qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran ku horreysiina qodobka ugu horeeya barnaamijkeena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta safar waxa uu ku gaaray degmada aadan yabaale gobolka shabeellaha dhexe ra-isul wasaare waxaa safar ku wehelinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo saraakiil ciidan ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriira howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda halkaasi isaga oo u tagay in la xoojiyo abaabulka ka socda maamulka hirshabelle guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo dhashiyo talawada guracan tahay godingodin ku taal gadow ilaysku maran iyo garis hirtiyey gelingelin ka daran wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqe ayaa ka hadlay saacadihii soo dhaafay hadalheen xoogloo ka dhalatay sida loo maarayay kiis horjooga sare oo ka tirsanaa al-shabaab kaasi oo lagu magacaabo nuur deeq cabdulaahi wasiirka ayaa sheegay in horjoogahan uu isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka maadaama shabaab culays badan ay dowladdu saartay waxaan rabaa halkan shacabka soomaaliyeed inaan kula wadaago xogta ku saabsan horjoogo weyn oo kooxda khawaarijta ka tirsanaa oo shalay isku soo dhiibay ciidanka dowladda daraawiishta galmudug iyo maamulka degmada wasil ninkaasi waxaa lagu magacaabaa nuur cabdullaahi maalinguur ninkaasi wuxuu kooxdan khawaarijta ku biiray qiyaastii toddoba lix sano ka hor wuxuuna gaaray derajada inuu noqdo amiirada ugu waaweyn gobolka mudug ninkaasi wuxuu uga duwanaa kooxaha khawaarijta kale wuxuu ahaa nin mobilaysara dadka aad maaragtay u abaabula wuxuu soo wici jiray dhammaan dadka mudug ganacsatada iyo ciidanka iyo dhammaan ninku maran buu ahaa wuxuu qaybin jiray lacago intaas waxaa u dheer inuu ahaa nin abaabula dagaalo badan oo lagu hoobtay oo gobolka galgaduud iyo gobolka mudugba ka dhacay runtii xiriir socday tobankii maalmood oo lasoo dhaafay oo ay la wadeen saraakiil ka tirsan ciidanka iyo maamulka degmada wasil ayuu shalay isku soo dhiibay ciidanka dowladda waxaana hadda uu ku jiraa gacanta dowladda waxaa la marsiin doonaa ninkaas broseska la marsiiyo dadka soo goostay oo amiirada wuxuuna runtii ka faa'iidaystay cafiskii madaxweynuhu uu fidiyey oo nimanka amiirada iyo ciidankooda iyo maleeshiyaadkoodaba toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay in cid kastoo issoo dhiibta la soo dhowaynayo wuxuunaan runtii mari doonaa broseskii la marsiin jiray dadka soo goostay waxaan rabaa inaan ugu baaqo kooxaha ku haray ee khawaarijta ee aan rajaynayno in maalmaha soo socdana ayagoo raxaraxana kooxa kooxa inay soo dhiibaan waxaan ugu baaqaynaa inay iyaguna khasaarahooda yareeyaan nafeed inay rafaadka ay ku jiraan yareeyaan inayna isu soo dhiibaan xogta uu ka bixiyey ninkaasina kooxaha meesha ku haray waxay tahay dad gumaysi ku jira oo afduuban oo aan taleefonna haysan oo aan bixi karin oo aan fasax qaadan karin oo ku oodan meeshii la geliyo uun ku dhex jira weeye marka cid kasta oo ii maqlaysa oo cidi uga jirto waxaan leenaha laga faa'idaysto baaqaas iyo arrinta madaxweynuhu fidiyey cafiska madaxweynuhu fidiyey waxaanan leenahay kooxaha khawaarijta ee ku haray deegaankan waa lagu socdaa ciidamadu frontis kala duwan bay ka socdaan dhammaan heegan baana la geliyey ciidanka waxaan ku sugannahay magaalada xardheere oo aan u joogno inaan deegaamada ku hareeraysan laga bixiyo kooxahaas khawaarijta afariinta u dambeeya waxaan rabaa inaan u diro kooxaha khawaarijta kaalmeeya ee afka ku kaalmeeya waxaa jirta ayad qur'aan oo dhahaysa walow nashaa'u nebiga sal allahu caley wasalam ayaa lagu leeyahay walow nashaa'u la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum wala tacrifannahum fii laxni alqowl haddii aan doonno waxaan kuu sheegaynaa oo ku baraynaa tilmaamaha ay leeyihiin munaafiqiinta iyo kuwa ku dhex jira dadka muuminiinta ee xogtooda faafiya laakiin taas beddelkeeda falatacrifannahum fi laxni alqowli hadalkooda siduu u dhacayo ayaa lagu dareemaya kooxo badan oo twitterada iyo facebookyada jooga oo waxaa jira qalqalgelinta halganka socda ka shaqaynaya inay dhiirigeliyaan kooxaha khawaarijta ka shaqaynaya inay afka khawaarijta duurka ku jirta aan hadli karin aan internetka haysan inay u noqdaan af ka shaqaynaya kooxahaas waana lala xisaabtamayaa kooxahaas wayna khasaarayaan kooxahaasi waxay dhaaminayaan ceel gorafay dhaaminayaan kooxahaasi waa guuldarraysanayaan daliilna waxaa u ah in ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaamada kala duwan iyo ciidanka galmudug iyo ciidanka soomaaliyeed iyo macawislayduba inay hadda ku wajahan yihiin meelihii yarka ah oo ka harsanaa degmada galhareeri iyo eeryooyinka kale magaalooyinka yarkaa ay haystaan in dhammaan laga wada qabto waxaanan leenahay guul iyo hambaliyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaana leenahay hogaamiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo u fadhiya una soo halgamay halkaana u jooga deegaankaana u jooga in uu cirib tiro kooxaha khawaarijta wixii uga haray halkan kadibna halkan looga sii socdo gobollada kale ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay waana la guuleystay horeyna waa loo soconaya aad iyo aad baan u mahadsantay ku dooro xirmada bilaha unlimitedka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqayo kaasi ahaa dhinaca kale waxaynu ku guda jirnaa weli wararka iyo sidoo kale warbixinada ku saabsan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka soomaaliya madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug axmed cabdigariin waa cabdikariin xuseen guuleed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uuna sheegay in mar walba ay muhiim tahay in la garab istaaga ciidanka dowladda dagaalka ay al-shabaab kaga xoreynayaan gobolada dalka soomaaliya eegay khawaaristu markastoo qayb iyaga kamid ah ay soo baxaan waxa weeyaan waa la jarayaa buu nebigu yidhi waa bashaaro waa la waa laga adkaanaya sida culamo badan ay sheegeenna weligooda dowlada ay samaysteen oo istaagtayba lama arag kelimadooda yani waxaan ula jeedaa kelimadooda muslimiinta intay iyagu wax noqdeen kuma midoobin muslimiinta inta toosan unbaa diidaysay inta toosan unbaa diidaysay mar mar waa laga yaabaa meelo yar imaaraad yar inay ka sameeyeen laakiin ma dhicin muslimiinta intay ku kulmeen khilaafa raashida ay noqdeen mana dhacayso marka sida nebiga sheegay wey waa laga adkaanaya meelo badan baa looga adkaaday ilaahay mahadiisa waxaan leenahay culummada dowrkooda oo ahaa ummadda inay u naseexeeyaan dowladooda inay garab istaagaan mowqifkooda ay muujiyaan ayay culimmadu diyaar u yihiin furumahana way joogaan meeshaanuna way joogaan mar kasta waxaa la bogaadinaya loo ducaynaya la garab istaagaya dowladda soomaaliya iyo dhanka ay u socoto ra-iisul wasaaraha madaxweynaha xildhibaanada madaxweyne goboleedyada kulli waxaa loo jeestay kaas waxaan insha allahu rajaynaynaa mar dhow in la kala baxo oo dowladda soomaaliya go-aankeeda insha allahu tacaala ay ku guulaysan doonto haddana insha allahu tacaala warka waxaa leh oo aan siinaya culammadeenna ayaan siinaya waxaan rajaynayaa saxaafaddiinna hadda waad nala joogtaane waxyaabaha waqaa'icda dhacayo in si runtii toosan loo sheego in si toosan insha allahu tacaala loo sheego aad baad u mahadsantihiin jasaakum allahu khayr kelimadaydu waxaan jeclahay eh, ayadoo mawduuca macal wasiir oo noo sheega oo la ogyahay mawduuca eh, laga hadli doono saddex qodob inaan taabto qodobka koowaad waxaa waaye sida wasiirku u sheegay nimankaas khawaarijta ah diintuna ay noo sheegtay oo ilaahay subxaana wa tacaalana qur-aanka uu noogu sheegay eh, in ay jiri doonaan dad qudaacu duruqa oo xukum sharciga uu ka soo dejiyey qaala allahu tacaala inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi fasadan an yuqataluu aw yusallabu aayaddaas aayatulxiraaba la yidhaahdo ayay culamada islamka isku raacsiin inay khawaarijtu ku jiraan xukunkana ilaahay baa saareeyo in la dilo oo la deldelo oo maaragtay dhigta dhiigga loo daro oo qaarkood xabsiyada lagu aruuriyo ayaa ilaahay xukumay sila aayadda ku xigtana ooaad almaa'ida alla wuxuu ka soo reebay ciddii ka towba keentoo ka soo dhex baxda sida hadda ina maalin guuruga ninkaas shalay ilahay kasoo badbaadiyey shartaas cid kastoo kasoo dhex baxda oo ka taa'ibta oo toobadeeda iclaansanta alla wuxuu yidhi ila ladiina min qabli an taqdiruu calayhim faclamu an allaha kafuuru raxiim taasna waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala haddaba eh, nabiguna sal allahu alayh wasalam axaadiid fara badan oo xadiidka wasiirku noo akhriya uu ka mid yahay ayuu noo sheegay inay soo daahiri doonaan dhallinyaradaas maaragtay eh, qur-aanka akhrinaayo axaadiista akhrinaayo laakiin usan dhuuntooda karxmadooda usan dhaafayn islaamkana uga baxaayo sida leebka uga baxo eh, waxa lagu riday oo kaleeto eh, waa kuwan oo kaleeto inay baadil ku taagan yihiin waxaa u daliila dhammaan qawaaciddii islaamka ee diinta lagu fahmay bay khilaafeen waxaa u daliila inay baadil ku taagan yihiin dhammaan saxaabada nebiga sal allahu alayh wasalam iyo taabiciintii ood ogtiin nabiga boqol iyo labaatan kun oo saxaabiya la xajisay xajatulwadaac hal qofoo ka mida kuma biirin dhammaan taabiciintii oo dhowr jaariyaga ka sii badanna hal qof ma raacin a'immadda islaamka o dhan taas macnaheedu waxa weeye dalaala mubiina ayay ku jiraan wey taas marka masalada saasay ku caddahay waxaana nabigu uu tamaniyey sal allahu aleh wasalam hadduu la kulmi lahaa inuu dabar goyn lahayo layn lahaa madaxda maanta joogta marka shaqadii nabiga uu tamaniyey u jeclaystay ayay fulinayaan waxaana ugu khayr badan madaxda kuwa fuliya waxaa nebigu uu ku amray ama tawjiihiyey sayid cali radi allahu canhu ayaa bilaabay a'immada islaamku ka dambayso dhanoo xukaamta muslimiinta o dhan baa fulinaysay weligoodna heshiis nimankaas uma gelin khawaarijta ah leanno muslimiinta gaalay u arkaan murtadiina ah marka meel lagu heshiin karo masaaxa lagu heshiin karo maba jirtaba mabaysan reebinba ilaa in lagu laayo fikirkaas ama inay ka tooba keenaan wax u dhexeeya ma jiraan masaladaas halkaasan uga baxaya masalada labaad waxa waaye masalada ku saabsan dadka e, dagaalka ku jira oo ciidamada ah e, haddii ay dagaalka ama ka soo baxaan ama ay ka caajisaan ama dad kaleeto ama duul kaleeto ay ku fidnaayaan inay dagaalka gudan waayaan ilaahay muxuu ka yidhi subxaana wa tacaala arrintaas walaalayaal waa wada ognahay ambiyada ilaahay oo hogaaminta muslimiinta weligood joogi jiray saddex nebi ayaa ugu caansan nebi moxamed sal allahu calayh wasalam uxud markuu dagaalamayey niman munaafiqiina ayaa dadkii soo raacay muslimiintu waxay ahaayeen ciidankoodu kun ayay ahaayeen saddex boqoloo ka mid a ah maydaankii dagaalka markii loo sii socday intaan dagaalku bilaaban ayuu nin la yidhahda cabdullahi bin ubay bin salaalo munaafiqa saddex uu la soo laabtay si uu muslimiinta u dhabar jebiyo ilahay wuxuu ku tilmaamay munaafiqiin alla wuxuu leeyahay waliyaclam aladiina naafaquu waqiila lahum tacaalow qaatiluu fii sabiili lahi widfacuu fii suurati aali cimraan marka nimankaas waxaa la yidhi nin saaxiibkooda oo cabdullahi bin xaraam la yidhahdo jaabir ibn cabdillahi dhalay oo iskusaar ahaayeenoo bani salama ahaayeen oo ansaari ahaa ayaa inta ka daba tagaa wuxuu yidhi war cabdullaahi walaalow kaalay dagaalka nala gal markaasuu yidhi haddaan ogaan lahaa naclamu qitaal la tabacnaakum haddaan ogaan lahaa inaad dagaallamaysiin waadin raaci lahayn uu yidhi asuu ku jeejeesaayo markaasuu yidhi hadda dagaalka hagelina kaale xataa safka noo buuxi waa diidey waa ka dhaqaajiyey marka culammadu waxay isku raaceen nin kastoo ciidanka maalinta cadowga loo baahaya in la dagaalama kasoo laabtay inuu munaafiq yahay aayaddaasanacaduuna ballan qaadin asaga laftiisa uu samayn lahaa sharaftaasoo ah midii cali radiallahu canhu lagu amaanay oo nebigu sala allah alay uu yidhi maaragtay inna minkum man yuqaatilu calaa ta'wiili lqur'aan kamaa qaataltu calaa tanziilih waxaa idin qof u dagaalami doona qur'aanka fasiradiisa saxda ah u dagaalami doona oo qur-aanka difaaci doona kana difaaci doona kuwa ku cayaarahaya oo meesha xun la aadahayo marka qur-aanka marna soo degitaankiisa ayaa loo dagaalamahayay marna waxaa loo dagaalamaya qur-aanka fasiraadiisa saxda ah in la ilaaliyo oo booska la dhigay aan laga saarin oo diinta aan lala aadin meel kale qur-aanka marna waxaa laga waardiyeynhayey gaalo mushrikiina iyo yahuuda iyo kirishtaana marna waxaa laga waardiyeynaya kuwo laftooda sheeganaya inay aaminsan yihiin laakiin meel xun la aaday oo qur-aanka cadowu ah ayaa laga waardiyeynayaa marka kaalinta qur-aanka waaridiintiisaa difaaca qur-aanka macnihiisa saxda ah diinta macnihiisa saxda ah difaaciddeeduna kama yara difaaciddii soo degitaankii diinta iyo nebigu sal lla wasalam markii la soo dirahay marka waajibkaas iyo xilkaas ayaa nagu soo aaday maanta runtii waan wax madaxdeenna maanta ay furuntiga u jiraan oo ay maarata nagu hogaaminayaan marka midda hore waxaa weeyaan tawaa tan kale waxaa weeye bishaaradii uu sheegay wasiirku xadiidkuna uu sheego ah nimankaana way imaanayaan laakiin waa laga adkaanaya waa la tirtirahaya marka tirtiriddaas nebigu sala allah alay wasalam uu nagu bishaareeyey ayaa meel u taalla marka goolka asaga ah ciddii dhalin lahayd ayaa layska rabaa waana goolka maanta saanu isleenahay dowladdeenna iyo ciidankeennu iyo culummadeennu ay u istaagan yihiin biidni illahi tacaala kale waxa ui nebigu sal aley wasalam wuxuu ugu bishaareeyey ciidanka maarata la dagaalamahaya bishaaro la yaab leh oo ah haddii cidda la dagaalamaysa ogaan lahaayeen waxa xagga ilaahay u yaala oo ajar ah camalkay iska dayn lahaayeenba camalka iyo salaada iyo cibaadada kale waaba iska dayn lahaayeen marka niman jannadoodu maaragtay meel taallo oo jannadoodu ay bishishahay oo diyaar ay tahay waxaa laga hubaa waxaa weeyaan waa dadka la dagaalamay nimanka ayaga a ah wasiirka awqaabta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah culimaadiinka soomaaliyeed ayay kuwaasi ahayn gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan mid ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran aagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leenahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoodee yaynaan ku qaybsamin warraxmadow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed uwaddan la mideeyihii qasab iyo dagaalku aryaadhaha cayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogtee haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin ay mare war kalamaanee markaana dhugun sidii khudbada madawiine xasan sheeg weliba iinga daatay oday dagaalka ku gohnyena oy laakiin maadaama usgalmudug roogu weliba ahmaleeyay lagdaba inoo ka hereersato kuleeti hoos laga jiidohay war kalmaanana markaan khudbadii madaxweyne dhegaysta waxaa iiga caddaatay eh. hubka qaata maanto eh. u halgama dalkeennu eh. yaynaanu kala hadhin war laqdaba inay jirto ee dad qarsoona inay shaqaynayaan madaxweynuhu khudbadiisuu ku caddeeyey laakiin wuxuu yidhi cid kasto caqabad ku ah ciidanka xooga dalka iyo hawsha socota tillaabaan ka qaadaynaa dowladnimaduna ma jiri karto haddii aan la xisaabtamin waxaana la joogaa xilligii geesiga laabaal mari lahaa daalinkana la qaban waar axmedow soo lama odhan inkastoo nin geesii ragugeed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban gurihoodi maayededab haddiina nalsidudaamina meelmaldarsii kororari gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishay gedka habo geesiga madow gusha uma ogola gumaystuhuye war runtaa waa tii la yidhi eh. ku gabraaratada eh. gumaysigu ku dhunto habo aryadhaha xabadha noo heeseysina khudbadi madaxweynaha muggan dhegaysna waxaa iiga soo eh. qarni waxaynu joognaa aan qiiqa laysku qari karin warkalamaanay warmahaysiine furuntaa laysugu wada tegeye raiisul wasaare xamse cabdi aar aadan yabaal buu tegey shabaabkii waa la dilay waa fakadeen waa la dilay baxsadeen waa laga qabsaday waa soo galeen ma yidhi war waa falantiin waxna laydinma sheegi karo dad baranaatiin ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga dalkaa ku soo dhoweeya aadan yabaal ciidan badanna waa uu kula kulmay wuxuuna u ballanqaaday in la abaal marinayo la dalacsiinayo cidii laqdaba ku haysana laga qabanayo dulmi iyo iska iskadabawareeg ciidanka lala soo galana aan la aqbali doonin hadda dagaalka gala ma yidhi war geelaha u qalan gulufkuna waa dhaqaaqaya aryadaha war ma haysina furunta waa la isugu wada tegay madaxweynaha galmudug qoorqoor oo hadda loo bixiya balaag laayod ceelbuurow ku sii dhow yahaa la yidhi ciidan badanna waa wataao gadaalu soo naqamaayaa la yidhi xalana duurkow ku baryaa la yidhi ilaa waa libaaxaase waar walla weynay waxaan idinka maqli jiray milibaax soo gaala ilooma joogsadiye waa la kala leexiyaa liin caano marka dawacooyinkii shabaab duurka waa uga dhammaatay miyaad leedahay war kalemaanay warmaysiine furuntu waa laiskugu tegaye madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawa alkawsar iyo cadallow joogaa waryaa carab weynow waa laba meelooda mid ku toos wargeysi aan baqin dhul warku taakataaka uu yahay umow hadda guudlaawo galhareeri bu tegahayaa miyaad leedahay war galhareeri hirshabeelle maahan dhulkaadan kale aqoone qoorqooraa tegaya libaaxa madow maana taraadid war wasiirka gaashaandhigga madnuura oo isna jaama angorodaasang goorgoor ma indaba dhikday ra'iisul wasaarahan dhowaay waay war adiga wasiirku ra'iisul wasaarisi asagaa kaa oga maxaa baddaa ku geliyey hilkona kugaadanga fadahaytaana oo toos tigtob angalo maantoo kalana madaha na furan meelika gura war walla war ma haysiine somalilan way israacday warwaaqlowla sacaanood miya hargeysa raacday war warka hanaga ka dhexgelin inay go'aankii ka soo baxay gudiga habar jeclo ee xusbiyada mucaaradku aqbaleen madaxweyne muuse bixina waa aqbalay war madayow laascaanood kaama hor joogna haddaad ku laabanaysidee guddoomiyihii golaha guursiga saleebaan nuur ururadiibuu la kulmay maanta kadibna wuxuu ku yidhi heshiiskii madaxweyne waa aqbilaye ordaya xaafadihiinna aada haddee rag badan oo cadhaysan oo gacanta saydhinayana waanu arkayni odaslaama qof kasta muxuu leeyahay hanugu buuqin orado reerkiinnii qabo dee waa sheegayaanaryaadhaha anigu waxaan la yaabay ururadan mugna muuse biixe keenayo mugna deni iska wadahaayo dantoora kaliya miyay rabaan inay ku fushadaan mugay ku waayaan amba ku helaanna iska taga maa la dhahaa ar abdilow oday meelfadhiyainhayna fadhaadi wilisheeliku orkiisada jari waar imankaanu xisraafkii helaynaa ee hanagu degdegina war qawaari jucdii ictiraaf ka rabta male waa in layska qabtaa aan weliba siin warsaday madawiine hasan sheeh koonfur galbeed oo baydhow janaaya meseedadoona armadayna maqal aryaadhaha samigay cabdula haddana waxa uu yidhi ow runtayaa beentayaa u ron dadka waarkan ku dhex raafa runtayaa beenta yaa u ron dadka waarkaa ku dhex raafa waar cabdula waxaa la yidhi ninaan run sheegin been baa u qarson run iyo beeni meel mawada galan baa lagu yidhi bow aryaa run iyo ilkaba waa la caddeeyaa ha la yidhi run hooba kooyta beenkuwojeegaadaaseleeri war haddii run sheeg waa ceeb sheeg waa runtu beenta ma ogolaa la yidhi beentuna run ma ogolaa war kalemaanay war ma haysiine turkigu waxaa ku kulmaa la yidhi madaxweynihii hore iyo madaxweynihii ka sii war dalkuu madawiinayaal badan aha mareena hihibilow meerto war madaxweynaha hadda joogaaba mar buu madaxweynihii hore ahaa war madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariif aan idiin sheegay labadooda iyo faadoo saddex ku ahana turkiga ku shiraa la yidhi masaligaruuhanenkuduwaan fadahayaana maanta madaxweyne xasan sheekh dagaal culusow ku jiro ha waa la dagaalami karnaa hay dhaheen intuu dagaalka khawaariijta ku mashquulsan yahan lugaha qabanna miyay leeyihiin war warkaas warbaahinta faafidaya hadii uu run yahay deegaanada sheekh shariif ka soo jeedaiyo dagaalka ka socdana aad ogtihiin bay tacaal waaye war afrika war kama haysaana ayaantan afgembiyaa ka bilowdoo ku socdee dalka gaaboon madaxweynihi waa la afgembiyaa layidhi waana afgembigii sideedaadaa layidhi saddex sano gudahood hadda waa yaabanaya afrika miyaan waagu u baryin udurkaasoo afduubka ilaynii daaranay war madaxweynaha la afgembiyo kontayo shan sanoo meesha haye marka kaligii taliya mid xoog kugu qabsadaa maxay isdhaamaan afrika bay nootaas kugu rowtoo lafaday ohey oh, afrikaay hurudoy halyeeyadaaday hurudoy hadbaa unaaye hurudoy waxaa ka tagtay doqon baa habaawsanoo weligeed hallaysane aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne hiiraanlaan cali jayte caradyaciilka xoogay waa ka roonaadaa la yidhi imaamada madishay li saaray ar waxaas koofiyow ka qaatay isagaiyo madaxweyne xasan sheekha taleefon ku wada warramaa la yidhi cali jaytow isdaji waxaad rabto waa lagu siihaana waa la yidhi halgankaad soo gashanahee lama moogaa la yidhi asna igaarkeey waa kaa yeelow yidhi hadda mahaas waa leesaga soo dhowaaday oo hadda beledweyne waa xasilan tahay miya markaa beledweyn allahayo ka dhig biirta raaxada beledweyn allahayo bilayada hareer mari waaqlow ceel ku yaalays ceel ku yaalays ceel ku yaalay caynkii xiise leedahayna waa la yidhi xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dhulkaan fahmay dad is-aaminaa noo isku u dambaa noo isku aaba'aa noo isku ursambaa noqonaysku aaba'aa noqonay adiguna na taageerila asaageen barbaari dhaafnay durba aynigeen raacnay asaakin barbaan daafnay adiguna na taageeraah